الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين waxaynu ku dhex jiraa qisadaas nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam marka nabiyullaahi yuusuf waa uu ducaystay oo rabbi ayuu baryaya markii ilaahay isu keenay isaga iyo waalidkii iyo walaaladiiba ilaahayna uu siiyey nicmo fara badan sida nebinimo iyo boqortinimo intaba waxaa weydiisanayaa rabbigii inuu rabbi coobsado isagoo muslim ah ilaahayna uu haleesiiyo amba la kulmiyo dadka saalixiinta ah assaalixiin marka waa ah walaaladiisa nebiyiinta iyo mursaliinta ahaa markaa baryadani culimmadu waxay sheegaan saddex ixtimaalba inay midkood noqon karto nabiyullaahi yuusuf ilaahay buu weydiistay markii naftu isagoo ay haystay ee geeridiisa soo dhowaatay sidii rasuulkuba salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii uu dhimanayay ilaahay weydiisanayay inuu xidhiidhiyo kuwa allaahuma fi rafiiq alaclaa waxaa kaloo iska suurtagala ilaahay inuu weydiisto in markay kiisii gaadho in ilaahay haleeshiiyo kuwa saalixiinta ah waxaa kaloo iska suurtagalaba isaga marka isagoo cajiska on dhimashana aanay haynin in ilaahay weydiistay dhimasho arrintaasina ay ahayd mid shariicadooda ku bannaan aqwaashaa dhowrka abaa ku jira laakiin innaga ma bannaana qofkuu dhibaato ku dhacday daraaddeed inuu u tamaniyo geeri amba dhimasho waa markay tahay dhib uun xagga adduunyada ku saabsan idaa kaana duru khaasan bihi laakiin hadday dhibaatadu noqoto sitan amba imtixaan ku saabsan maaragtay qofka diintiisa xaaladaa qofka way u bannaan tahay inuu tamani sameeyo waanay kaga sugnaatayba bacdu salafkii ma og tahay sida caliy bni abi qaalib oo kale amba bukhaari oo kale oo maaragtay radia allaahu canhu wa raximahu allah alle wuxuu markaa waa markay iska badato fitantu eetada kale axaabistii fitantaa iska jiray in qofku uu soo mari doono ma og tahay qabrin in lagu aasay waa xilliga dajaal markaa uu odhan doono qofku yaa laytanii makaanahu waa limaa yaraa min alfitani waasalaasili waalumuuri alhaa'ila fitanta diintu markay dhacdo way u bannaan tahay qofku inuu ilaahay iska weydiisto tamaniga noocaasa geerida in ilaahay oobsado qaala tacaala allah wuxuu yidhi isagoo ka warram rabbi rabbigayow qad aataytanii ilaahayow waadi siisay qad aataytanii waxaadi siisay min almulki lahaanshaha wax ka mid ah markaa ninku tafdiiliyo weeye amba shay aa waxbaadi siisay shaygaasoo min almulki boqortinimada ka mida baadi siisay wa callamtanii waadi bartay min ta'wiili alaxaadiisi axaadiista amba riyada tacbiirteedana waadi bartay faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati sanaadka allaha abuurayo amba rabbiga faadira asamaawaat kasikayna amba yaa faadira asamaawaati samaawaadka allaha curiya ee abuurayo iyo waalardi wayaa faadira alardi arlada ilaaha abuurayo anta adigu weliyii ayaa tahay ka arrimahayga maamula ee gargaarahayga ah baa tahay fi fidunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhira aakhiro dhexdeedaba tawafanii ilaahayoo wiooso muslima xaalaan ahay qof muslima ilaahayow wiooso oo islaamnimada igu dildil waalxiqnii ilaahayow i haleeshii oo i raaci bisaalixiin kuwa saalixiintaa ilaahayow i raaci caadatu rusuli walambiyaa sidaasay ahaydoo ilaahay waxay weydiisan jireen dadka wanaagsan markay toodu dhammaato inuu alla raaciyo lama hayo in saalixiinta ay wax weydiisan jireen oo dadka saalixiinta ay baryi jireen arrin jirka may ahayn awliyo la baryo iyo ambiyo la baryo waa arrin aan islaamka aasaaski lahayn weeye allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala daalika kaas macnaa qisadaa ku saabsan nebiyullaahi yuusuf dalika kaa la soo sheegay min anbaa'i ilgayb qaybka waxyaabaha maqan wararkoosa ayay ka mid yihiin isaa kabar ka dhig daalika kaasi kaa lasoo sheegay macnaa tilmaanta madkuurkay ku dhacaysaaye min ambaai ilgayb waxyaabaha maqan ee qaybka ah wararkiisa ayay ka mid yihiin nuuxiihi xaal aanu waxyoonayna saasi ilayka adiga aanu kuu waxyoonayna aba nuuxiih waanu waxyoonnaa taa ilayka adiga ayaanu kuu waxyoonnaa nebi muxammadow wamaa kunta maad ahayn nebiyow ladayhim ay cindahum yuusuf walaaladii kii la joogay maad ahayn wamaa kunta maadahay ladayhim ay cinda ikhwati yuusuf yuusuf walaaladiisii la joogay maadahayn id xilligii lamaad joogin id wakhtigii lamaad joogin ajmacuu ay go'aamiyeen amrahum arrintooda markay go'aansadeen ay cazamuu ajmacuu markay go'aansadeen amrahum arrintoodii ahayd inay yuusuf aalka ku tuuraan waxaala ay go'aansadeen hum ayagu yamkuruun kuwa shirqool faraya oo yuusuf qoolaayey amba shirqoolaayey ay ahaayeen wamaa aktaru nnaasi dadka badankoodu may ahaanin walow xarasta aad kuba dadaashid iimaankooda iyo alla rumayntooda ee may ahaanin bimu'miniin kuwa mu'miniin oo alla rumayn doono wamaa kaaya wamaa aktaru nnaasi dabta badankoodu may ahaan walow xarasta aad kuda dadaashido maxay biiimaanihim ee maaragtay bimu'miniin kuwa alla rumayn doona may ahan xag iyo sheeraale inta aan iimaanka lahayn ayuunbaa badan doonta wamaa tas'alu sababta u yaraadeenna ma aha adigoo musxaayad kaga doonay waxyigan wamaa tas'alu ma weydiisatid hum ayaga kumaad weydiisanin calayhi ay calaa tadbiiqi ilwaxyi waxyiga gaarsiintiisa kumaad weydiisanin min ajirin ay ajraa mushaayad ajraa mushahaaro kumaad weydiisanin in huwa maa huwa kitaabkanina ma ahaanin amba waxyigu ilaa dikrun waana mooyaane wax kale lilcaalamiin caalamkana waana u wada ah caalamkoo dhan buu waano u yahay allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala adiguna maad weydiisanin mushqaayad kitaabkuna wax kalaba ma aha ee waxa uu yahay in shay ay ku waansamayaan wa ka'ayin badanaayoo badana bimacnaa kan bay ka dhigan tahay cibaaraduna waa litafsiir wa ka'ayin badanaa oo badana min aayah aayad ay calaamadi badana astaan ilaahay kutusta kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa oo fi samaawaati saadka ku sugan iyo waalardi arradaba ku sugan waa aayaadkaa kowniga ah oo yamuruuna ay maraan calayhaa iyada korkeeda ay maraan ay arkaan badanaa buu alla subxaana watacaala yamuruuna calayhaa ay maraan manaa samadiibay arkayaan ilaahay waxa abuu ku abuuray arladiibay arkayaan beeraha istaanada buuraha badaha xayawaanka dhirta fasubxaana alwaaxid اlaxad faaliqu anwaaci اlmakhluuqaat almunfaridi bidawaami wاlbaqaa wاstamariyaةi lilasmaaءi wاsifaat allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala waka'ayin badanaa min aaya aayadi badanaa fi samaawaati ku sugan samaadka iyo waalardi arlada oo yamuruuna ay maraan calayhaa ay arkayaan walxaal bay marayaan hum ayagu mucriduun kuwii ka jeesta ay yihiin canhaa aayaddaas walxaal ayay waaye maraan hum ayagu mucriduuna kuwii ka wati qadba amba ka jeedsada ay yihiin canhaa aayaddaas wamaa yu'minu rumayn maayo alleh wamaa yu'minu ma rumeeyo akharuhum dadka badankoodu billaahi alle ma rumeeyaan ilaa wlxaal hum mushrikuun xaal ay yihiin kuwa mushrikiina mooyaane macnaha ilaahay waxay rumaynayaan ayaga oo mushrikiina haddaba aayaddani maxay tahay macnaheedu muxuu yahay haada aliimaan ila iimaan baa la sheegay ee iimaankiina waxaa laga daba keenay inaanay iimaan la imanaynin ayagoo mushrikiina mooyaane maxay ku xihanaysaa lafdu liimaan waxa uu ku yimaadaa fi nufuusi laba macnadood mar waxaa la yidhaahdaa aliimaanu sharciyi marna waxaa la yidhaahdaa aliimaanu luqawiyi baa layidhahdaa iimaan luqawi ah luq ahaanuun iyo iimaan sharci ah macnaa iimaankan sharcigii waa ka muctabarka ah ee qofku ku badbaadayo adduunka iyo aakhiradiisaba aliimaanu luqawina waxa weeye waa ictiraaf waa qirib nimankan waxay qirsan yihiin ilaahay jiritaankiisa inuu yahay raasiq abuure badbaadiye intaba inuu idan markaa waxaynu leenahay iimaankan ay la imanayaane la rumaysan yihiin waa nooca tawxiidka ee la yidhaahdo tawxiid rubuubiya macnaa rabbinimadan baa low qirsan yihiin idan markaa shirkiguna wuxuu ka imanayaa dhinacii ilihiyada hadda cibaadada iyo lahaa idan markaa iimaankoodani mid ansaxaya ma aha tafsiirka ugu xooga badani sidaasuu noqonayaayo wamaa yu'minu rumayn maayaan aktaruhum dadka badankoodu bilaah waa ikraam ma qirayaan alleh ilaa wahum mushrikuun xaal ay yihiin kuwa mushrikiina mooyaan laakiin ilaahay bay qarayaan subxaana wa tacaala oo yacni ibnu cabbaas oo kale marka la yidhaahdo min iimaanihim ayaa waxaa ka mida ah bu yidhi annahum idaa qila lahum man khalaqa asamaawaat waman khalaqa qaala allaahu wahum mushrikiina bihi fi saxiixayn waxaa ku sugan mushrikiinku inay odhan jireen markay dee xaramka dawaafayaan ay talbiyada la imanayaan labbaykiga labbayka laa shariika laka labbayka laa shariika laka shariik baa mid wax kula lihiin oo la jiro ma yidhaahdeen ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak mid adiga kula shuraako ah mooyaane oo adigu aad leedahay isagu se aan waxba lahay ma arkaysa laa shariika laka markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdaan laa shariika laka rasuulku wuxuu odhan jiray qad halkaa ku ay xasbu xasbu laa tasiidu calaa haada halkaa joojiya kufasiriinta qaarkood munaafiqiinta ayay ku tilmaamayaanoo wamaa yuuminu rumayn maayaan akaruhum dadka badankoodu billaahi ilaa wahum mushrikuun xaal ayay ku alla sharig yeelaya mooyaan macnaha waa munaafiqiintii oo camal buu samaynayaa camalkaana wuxuu samaynayaa liakli ru'aaa annaas marka wahuwa mushrikun bicamalihi ayaa la yidhaahdaayo yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilaa ilaahayna ma xusaan in yir mooyaan waa tafsiir isagana lagu fasiray weeye waalcilmu cinda allah tafsiirkii hore ayaynu qaadanaynaa iimaankan inuu yahay luqawi marka ay yihiin ictiraaf ahum ilaahay khaaliq asamaawaati waalardi idan markaa tawxiid wax faraya ma aha dadka haddii la yidhaahdo uun yaa ku abuuray yaa ku dilaya yaa ku nooleeya yaa ku soo saara tawxiid keliya waa tawxiid arrubuubiya laakiin maaha tawxiid qofkii u ku badbaadaayo ma allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an taatiya inay u timaaddo hum ayaga inay u timaaddo haashiya dala degda dalaalo daboosha afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an taatiya inay u timaaddo hum ayaga haashiya dalaayo degda inay u timaaddo miyay ka aamin noqdeen haashiya mid daboosha oo min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa ka mid ow amase ta'tiya miyay ka aami ow mase ta'tiya inay u timaado miyay ka aami noqdeen hum ayaga inay u timaado assaaca saacaddii qiyaamuhu inay u timaado dabta si kada ah dabta si kasooboodda ah inay ugu timaado anba lama filaana walxaalna ay u timaado hum ay annahum ayagu laa yashcuruun aanay ogsoonayn imaanshaheeda iyo bucideedaba qul waxaad tidhaahdaa nebiyow haadihi kani sabiili kani waa dariiqayda adcuu waxaan ugu yeedhaa dadka ila allah alle cibaadadiisa ayuun baan ugu yeedhayaa haadihi sabiili ay dariiqatuhu wa maslakuhu wa sunnatuhu wa hiya dacwatu ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah haadihi kani sabiili waa dariiqayda adcuu waxaan ugu yeedhayaa dadka ila allah alle xaggiisaan ugu yeedhayaa ilaa cibaadatihi calaa basiira ifo korkeed anigoo ku sugan calaa basiira ay calaa cilmi calaa basiirati min daalika wa yaqiini wa burhaan xujo cad anigoo kaga sugan baan dadka ugu yeedhay ana anigu damiirka adcuubu si adkaynayaae ana aniga ayaa ugu yeedha iyo waman duul baa ugu yeedhi doona amba ugu yeedha ittabacanii i raacay wa subxaana allah ilaahay baa xumaanoo dhan ka nasahan oo ka fog wamaa ana aniguna ma ahaanin min almushrikiina kuwa alla ugu sharig yeela ee meeshan laba shayba waa in lagu yimaado dadka ducaaddii haddii aanay labadaa shay la imanin qolo waliba cunsur ayaa liidasho amba taagdarro ayaa dhinacooda ku jirta weeye ee qofka daaciga sheeganaya laabudda an yakuuna calaa cilmin waa inuu yahay mid waxaan dadka ugu yeedhayo cilmi kaga sugan oo aqoon u leeyahay inuu yahay waa laakiin baafiga yaalle ee kale kii aqoonta u lahaana haddii uu aamuso mid aan aqoon lahayn ma uu gurrisleeyo eeko kan aamusani kan socda uunu la yaabo ka socdaana ee siskiinka ee la saarayna uu la yaabo uun kii wax yaqaana ee qadiyo guuldarra wey idan waa in dacwadeed dacwadu waa inay jirtaa laa budda min addacwa oo dacwadda waa lama horaan waa waajib walaa budda min cilmi cilmina waa in adacwatu biduuni cilmi laa tasiir wakadalika cilmu biduuni dacwa waxaa tahay daasad la bogsiiyey dukoonka shaytaan aha marada qofka xaqa sheegaya marka waa in istaaleey xataa qofka markaad wuxu sheegayso markuu aqriyo wax garanayo waxaad ka hadlayso wuu kula garan kara laakiin markuu kana isboqro duubtaas moogtahay adiguna aad saajidjisn wamaa arsalnaa maanaan dirin baa allah yidhi subxaana watacaala min qablika adiga hortaa maanaan dirin ilaa rijaala rag mooyaane rag ayuunbaa diintan ilaahay wadi jiray oo xagga rasuulnimada haweenku rusul ilaahay may noqon culimmada qaar baa qaba saaradii nebi ibraahim qado iyo maryam sayidkiisa cimraan ee fircoonqadi jira iyo ummu ciisa iyo miryaas inay ahaayeen waa iska jiraan qowl sidaasoo laakiin waa qowl laga xoog badan yahay sidiiqaat bay ahaayeen wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika horta nebi maxamedow ilaa rijaala rag mooyaane wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxiyey aanu waxyoonno ilayhim ayaga aanu waxyoonno oo min ahli lquraa magaalooyinka ehelkooda min ahli lquraa ah ambiyada ilaahay may ahaan jirin kuwa reermiyiga haddana ma jirin nebi aan ari raacdi ma ogtahay min ahli ilquraa magaalooyinka ehelkooda ayuun baanu ka diri jirray oo way ka jajaban yihiin oo way ka furfuran yihiin dadka reer magaalka ah afalam yasiiruu miyaanay soconin kuwani fi lardi arlada miyaanay soconin oo hadday socdaan fayanduru sawaabta ka dhegisihaantaoo fayanduruu ay arkaan kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii cidibtoodu siday noqotay min qablihim ayaga ka horreeya waladaaru laakhira aakhiro daarteeda hadda daarta dambe iyo aakhiro waa isku mid ah waxaa laysugu idaafaynayaa biikhtilaafi lafsi waladaaru alaakhira aakhiro daarteeda ayaa khayr u khayr badan liladiina kuwii u khayr badan ittaqow ilaahooda kuwa ka baqaa daarta dambe ayaa u khayr badan laakiin laa budda min taqwaha aakhira waxay ku khayr badan tahay adduunyada markaad kala tagto shaqo iyaaga tacabsi aad kala tagto laakiin haddaad shaybaan tahay aakhirana naarun baa kuu taalla afalaa tacqiluun kuwa caqlila miyaydaan ahayn qorosista ilaahayna waxaa ku dhacaysa balday xataa intii ku jirayaan amba xataa ida staycasa markay ka quustaan alrusulu rasuulladu markay ka quustaan oo wadannuu ay yiqiinsadaan rusushu annahum ayaga qad kudibu haddii daalkaa la shego tafsiirku saasuu noqonaya qiraadaah oo wadannuu ay yiqiinsadaan rusushu annahum ayaga rususha ah qad kudibuu in la beeniyey waa bikasidi daal oo qiracada kale ah jaaءahum waxaa u yimaada nasrunaadaa u yimaada haddaba tafsiir kale ayaa iminka qiradan inoo taallaa ay qaadanayso ayad takhfiifka ah oo waxa weeye xataa ida staycasa markay quustaan alrusulu rasuulladu markay quustaan maxay ka quusteen iimaankii ay rumayn lahaayeen qoomkood dadkooda rumayntooda markay ka quustaan oo wadannuu ay u maleeyaan kuwii loo dirayna yowgaasi wuxuu noqonayaa mursalu ilayhimkii oo wadannuu ay u maleeyaan dadkiina qoomamkii loo dirayna ay u maleeyaan annahum rususan annahum rasuulladan loo diray qad kudibuu in lagu beeniyey ballankii loo qaaday oo aanay nasriba helayn fa bitakhfiif macnaheedu noqonaya oo wadannuu ay maleeyaan kuwii loo diray annahum rasuuladan qad kudibuu in lagu beeniyey ballanqaadkii ahaa waa laydiin hidinayaa hadba nasri baa laydin siinayaa ee jaa'ahum uu u yimi nasrunaa u yimi alla subxaana watacaala nasriga yaga ayaa u yimaada jaa'ahum waxaa u yimaada nasruna fanujiya qiraa'adan inoo taalla mantani waa naa'ibulfaacil weeye fanujiya waxaa la badbaadiyey man baa la badbaadiyey nashaa'u aanu doonnay ayaa la badbaadiyey faninajin haddii la akhriyaanba faninjina waxay noqonaysaa uun manku waxay noqonayaan kol noqonaya fanujiya majhuul buu ficilkani markaa ku binaysan fanujiya waxaa la badbaadiyey man mid baa la badbaadiyey nashaa'u aanu doonno markii halaagaas yimi iradan caaisha waxoogaa inkaarkale maarka laakiin ma walaa yuraddu lama celin lagama celiyo ba'sunaa cadaabkayaga lagama celiyo can ilqowmi duulka almujrimiina dembifalayaasha ah allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala laqad kaana waxaa ku sugnaatay cibra cibro ayaa ugu sugnaatay liuli lalbaab caqliyada kuwa u saaxiibka ah fii qasasihim kuwaa la soo sheegay wararkooda laqad kaana waxaa ku sugnaaday fii qasasihim kuwaa qisooyinkooda mu'miniinta hore la badbaadiyey iyo kaafiriinta la halaagay cibro cibro wax wax lagu qaato ayaa ku sugnaatay ayay ugu sugan tahay liulil albaab caqliyada kuwa leh alalbaabu waa samcu lubbin waa caqliga maa kaana ma ahaanin isada maa kaana ma ahaanin haada alqur'aanu qadar markaa ismiga ah maa kaana ma ahaanin haadaakana alqur'aan xadiisaa war muu ahaanin warkaasoo yustaraa la been abuurtay oo ilaahay sekadii la samaystay walaakin kaana qadar walaakine kaana wuxuu ahaaday kitaabkani tasdiiqa aladii kii rumeeyihii rumayntiisa ayuu ahaaday bayna yadayhi isaga ka horreeyey wa tafsiila kulli shay shay walba caddayntiisa ayuu ahaaday maa kaana ma ahaanin haada alqur'aanu xadiisaa war ma ahaanin warkaasoo yuftaraa la been abuurto walaakin kaana haada alqur'aanu intaas idheen qadar walaakin kaana haada alqur'aanu tasdiiqa aladii kii xaqiijintiisa ayuu ahaaday bayna yadayhi isaga ka horreeyey iyo wa tafsiila kulli shay shay wala dadku u baahan yihiin caddayntiisa wa hudaa buu ahaaday hanuun iyo wa raxma liqowm guud buu u yahay hanuun iyo raxmadda yu'minuun alla rumaynaya subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu racd racdka am waxaa la yidhaahdaa onkoska waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa malagga wada daruurahan dabadeed toobtee eriga daruuraha isu celinayo ma arkaysaa codka ka dhalanayana malaggaa rushaa ku shaqadirana waa la yidhahdaa alracdu waxaa kaloo la yidhaahdaa racadkuu noqon karaa qosol daruuruhu ay maaragtay hadaw ay hadlayaan mudxig jiraacuna wuxuu noqon karaa qosol ay qoslayaan intaa ay sheegeen waa waxaa ku ansaxay axaadiis baa ku ansaxday aayaadka suuraddani waa saddex iyo afartan aayadoodoo keliya bismi illaahi araxmaani araxiim suuradduna waa maki madaniya warniyo sida u haddaysana madanini madani marka la leeyahay bacda hijrati rasuulin bay soo degsiiyeen waxaaba u eegtahay suuraddu sidii makiga ah marka eegto adilati bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamimra allahu aclam bimuraad xuruuftaa ilaahay baa ku cilmi waxay daliiluun tahay qur'aankan ictaaskiisa sii qur'aankana uu yahay midaana bini aadamku waa idan farayo alintisaaru lilqur'aan baa ku jira biniaadam waa sida ugu xooga badan qowlka tilka taasi ay haadihi tani aayaatu lkitaaba kitaabka aayadihiisa weeye macnaa waa aayado kitaabka ka mida weeye waaladii ka dhigo markaa waaladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqa xaq weeye marka qabarka harka aynu didno waxaa kalood odhan kartaa wa aayaatu ladii kii aayadihiisa weeye wa aayaatu ladii kii aayadihiisa weeye unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo degsiye daalika kaasi alxaqu xaq weeye markaad xujsadaha qaban amba waladii midka unsila la dejiye ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika lagaaga soo dejiyey alxaqu wey walaakina ha yeeshee akara annaasi dadka badankoodu laa yu'minuun ma rumayn doonaan baa ilaahay leyi subxaana watacaala allaahu alle alladii midka weeye rafaca kor asamaawaati salaabta kor yeelay bigayri camad tiirar la'aan bigayri camad tiirar la'aan ilaaha kor yeelay weeye tarawna istinaafka dhigood tarawna waad arkaysaan haa samadi adineed ku aragtaa waa idhaxaada tarawna miyaad waad arkaysaan haa samadi haddaed camadda ka sifayso waxay u ekaanaysaa in tiirar jiraan laakiin aynaan arkaynin tiirarkaasoo tarawna aad arkaysaan haa marka mafhuumka sirar way jiraane waxaa jira markaa tirawaydan arkayn waxaa ka roog badan in istinaafkaa laga dhigo tarawna waad arkaysaan haa samadii inaanay sirarba balahay uma istawaa allah wuxuu ku ekaaday oo uu kor maray calaa wartafa cala alcarshi carshigiisa ayuu ku ekaaday ku ekaansay isaga u cuntama waa sifo ilaahay sifaadkiisa ficliga ah ee ikhtiyaariga ah ee khabariga ah ka midayay ah cala alcarshi buu ku ekaan ilaahay baa yaqaana siduu ugu ekaaday laakiin waxaynu ka diindhiganaynaa ilaahay carfigiisa inuu ku ekaaday wasakhara wuxuu sakiray ashamsa qoraxda iyo waalqamara ayuu sakiray kullun mid waliba tanwiintu ciwad waxay ka tahi mudaafu ilayhi kullun min ashamsi waalqamar kullun mid waliba oo qoraxda iyo dayaxa ka midi yajrii wuu soconayaa liajal muddo darteed buu liajal buu u soconayaa muddo muddadaasoo musamaa la magacaabay waa ilaanka qiyaamuu ka dhacayo kayrkaasay ku jiraya limustaqar ilaa mustaqarin ilaa ajalin bay ku soconaya yudabiru wuxuu maamuraa alle alamra arrinka ayuu maamulaa yudabbiru alamra umuuraha ayuu ilaahay maamulaa subxaanahu watacaala yufasil wuxuu alla kala dhigdhigaa alaayaat buu kala dhigdhigaa biliqaa'i rabbikum tuuqinuun ay likay tuuqinu likay tuuqinu si aad u yaqiinsataan biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa aad la tilmi doontaan masdar mudaafu ilaa faacilihi markaa mafcuulkana maa rabbiga ilaa mafcuulihi lacallakum tuuqinuun likay tuuqinuu si aad u yaqiinsataan biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa wa huwa alle alladii midka weeye madda fidiyey alarda arlada fidiyey madda kala saaray alarda arlada kala saaray wajacala yeelay fiihaa ay fil ardi arlada dhexdeeda yeelay khawaasiya buuro wa jamcu raasiya buuro yeelay iyo wan anhaara kodog ilaaha yeelay weeye wa min kulli samaraat ay wajacala wuxuu yeelay min kulli samaraati mida dhammaantood xaggooda rabbi wuxuu ka yeelay jacala wuxuu yeelay sihaarada dhexdeeda zawjayni laba nooc zawjayni laba nooc buu yeelay isnayni laba ah yuushi wuxuu saaraa alla ku degaa alleyla habeenka annahaar inna fii daalika kaala aayaat ayaa ku sugan liqowm bay ugu sugan yatafakaruun maaragtay kuwa mutajaawiraat wadaderi mutajaawiraatun wadasaar ah amba derisa amba oo fil ardi waxa ku sugan qidacun qaybo mutajaawiraatun xidhiidhsan oo wadaderisu haddana kala duwan baa ku sugan ayaa allah yidhi subxaanau watacaala waa qidac yujaawiru bacduhaa bacda markaasay tani ciid wanaagsan tahay markaasay tani ciid xun tahay markaasay adag tahay markaasay ciid markaasay hurdi tahay markaasay ciid madow tahay markaasay mid ah tahay markaasay saalan tahay markaasay arag tahay markaasay jiracsan tahay haddana waa wada mutajaawiraat wa jannaat ayaa ku sugan beero min acnaab cinab ah waa cinab wa zarcun baa ku sugan wa nakiil timir ayaa ku sugan sinwaan madaxya badan asinwaan waxaa la yidhaahdaa geedku markuu tibir qura yeesho dabadeedna uu makaaneeyo laamo badanna uu saaro wa sarcun baa ku sugan wanaqiilti mir sin waan makaanaysay oo intay sihid leedahay madaxyo badan yeelatay iyo wa hayri sinwaan mid aan mataanaynin qayrkii ah asinwaan waa shay maaragtay lamaano ah markaa sinwaanku waxa weeye waa alusuul almustamica ah. fii manbat alwaaxid dhowr laamood shuruudu yeelanaya markaasuu sii saarayaa haddana madaxyo badan wasi rasuulkuba u lahaa ama shacarta ana camna ashcarti oo markii la hadleeye caysaan filayaaye nabi cumar buu ku lahaa anna cama arajuli inwu abihi miyaada ogtoonan adeerku aabbaha alla maanihiisa inuu yahay asinwaan marka tirid bula leeda markasi makaanaysay yusqaa waxaa lagu waraabiyaa madkuurka u celi markaa tusqaa haddaanad ahayn tusqaa haddaa tiraa waa tannaas iraadaas kaa la soo sheegay madkuurkaasi bimaa biyo ayaa lagu waraabiyaa waaxid keli ah timir iyo cinab iyo dhib kala duwan iyo qudunba haddana ay cabaan wanufadilu waanu ku fadilay ama waanu ka fadilnaa bacdaha barkeedba waxaanu ka fadilnaa calaa bacdin farka kale fil ukl xagga midhaha ukulna haddii la yidhahdo xagga samaraad ayaanu ku kala fadilnay xagga midhaha oo mid qadhaad mid banaan mid ku kala intaba mid macaan ina fii daalika taa la soo sheegay ayay ku sugan yihiin la aayaad aayadoo liqowm dun bay ugu sugan yihiin caqilun wax caqliyeeyabaa ilaahay subxaana wa tacaala masaa'ida timir keliya bay kala wegduwan tahay oo midba noocaeda dhamaysaa ma og tahay iskhilaafku khilaafsanaadku samaraadka way noqon kartaa midabkooday noqon kartaa qaabka ay yihiin dhadhankooda urtooda caleentooda ubaxooda qaar baa macaan qaar baa dhanaan qaar baa qaar baa maaragtay nooc iska dhexdhexaadale qaar baa iska lagan qaar baa midabkoodu hurdiyey qaar buu cadiyey mid buu cad yahay ubaxoodaas aw kala duwan haddana wa maca daalika shayga koray ku baxayaan waa min dabiicatin waaxida waana biyaha keliya haddana ixtilaafkaa kala duwan ayaa ilaahay uu ka fasaaraya waa aayaadkiisa maaragtay subxaana watacaala marka waxay ku tusaysaa ilan biyuhu waa mid keliya arladina way kala duduwaa muqula inuu ilaahay yahay faacil lmukhtaar ilaah hadoona inuu kan isla noqdo kan kale caynkaan loogu noolaada kan kale inuu saayo waa macaa allah wuxuu idhi subxaana watacaala wain tacjab haddaad yaabtay nebi muxammedow macnaa hadalkan ay kuwani qiyaamaha beeninayaan iyo suu celinta facajabun waxa la yaab ah qawluhum hadalkooda sabr iyo musabi qabarkeeda wain tacjab haddaad yaabtay oo beeninta mushrikiinta aad la yaaban tahay facajab waxa la yaab ah facajab waxa la yaab ah qowluhum hadalkooda ka bedel maxay ay yidhaahdeen aidaa kunnaa aidaa ma xilliga kunnaa aanu noqonno aidaa ma marka kunnaa aanu ahaano turaaba ciid markaanu noqonno a innaa annagu lafii khalqin eeg fii makhluuq mid qaar la abuuro miyaanu ahaanaynaa khalqigaasoo jadiid cusub miyaana la soo saari doonaa na la soo celin doona ulaa'ika kuwa sidaa yidhi aladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay birabbihim ku gaaloobay wa ulaa'ika baa haddana la soo celiyey arrintooda culiftay baad garanaysaa wa ulaa'ika kuwaasi alaglaalu hoggaanno ayaa fii acnaaqihim ku sugnaan doona luqumahooda amba cunahooda wa ulaa'ika kuwaasi alaglaalu hoggaanno algilli waxaa la yidhahdaa waxa qoorta lagu taga idan haddii qofku ku rioodo isagoo safran iyo hadduu ku riwaayayso isagoo gacanta iyo cunuga isku xidhan yihiin way kala wanaagsan yihiin marka laga hadlayo baabka tacbiiruhu isax haddaad ku riwato adigoo daran waxaa lagaa daray macsiyadii weyi ah. marka wa kaana yataxirusia bilqayd rasuulkuu ku fardi jiray dabarka waxaa kaluu macdaan jiray maaragtay qoofka xidida ah. waxaa lagu hogaaminaya ilalmaxaad alaqlaan ha ku rigaa ayagoo lex ah, fii luqumahood wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda wey hum ayagu fiihaa naarta dhexdooda khaaliduuna kuwi ku waariye wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi muxamedo wadaliilu isticjaal bisayi'a halkan asayi'a waxaa loo jeedaa bilcuquuba wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaanay kaa doonayaan bisayi'a ciqaab bay kaa doonayaan qabla alxasana wanaagga horteed intaanay iimaanba la imanin cadaab bay degdegsanayaanay doonayaan xataa qiyaamaha degdegidiisa inaa maala degdegsado waa caado kufaartu ay iska leeyihiin oo inaanu dhacanka iyaga la tahay yastacjilu biha aladiina laa yuuminuuna biha marka allah wuxuu leeyahay wayastacjiluunaka waxay kaa degdegti dalbayaan bisayi'a ciqaab qabla alxasana wanaagka hortii walxaal bay kaa degdegsanayaan qad khalat ay tagtay min qablihim ayaga hortood ay tageen almathulaatu ciqaabiyo alcuquubaat sabaqa sabuqaat ayaa lagu samceeyaa kana maala masala ee mathulaat waa ciqaabiyo mahadooyin almathulaatu ciqaabiyo ay tegeen mahadda ah oy farta dhexda kaga caqaniini doonaanba alla leeyi subxaana allah wa ina rabbaka rabbigaagu labimakira dembi dhaafid allaha leh weeye linnaasi dadka u dembi dhaafo calىa dulmihim xaala kownihim daalimiin xaala yihiin weliba daalimiin maca dulmihim calaa bimacnaa maca maca dulmihim sidaas daraaddeed ba culimmadu waxay yidhaahdaan aayaddani waa arjaa aayat alqur'aan iyagoo daalimiina baa ilaahay haddana u dembi dhaafaya daragee wa ina rabbaka rabbigaagu ladii maqfira dembi dhaafidka u saaxiibka ah weeye limaska calaa dulmihim xaala kownihim daalimiin xaala yihiin kuwa dulmi faray amba maca dulmihim waina rabbaka rabbigaagu nebiyow la shadiid ciqaab xagga dambe kaadka ciqaabkiisuna ku adag alla saasiy subxaana watacaala wayaquulu waxay odhan doonaa aladiina waxa kafaruu aladiina kuwa kafaruu gaalooba lowlaa hallaa maxaa unsila loogu soo dejin yahay lowlaa hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi rasuulkan aayatun aayad maxaa loogu soo dejin waaye min rabbihim xagga rabbigii inamaa anta adigu waxaa tahay u nebiyow mundir kii digaya baa tahay mundir mid digaya unbaa tahay walikulli qowmin qolo waliba waxay leedahay oo u sugnaaday haadin mid hanuunsan rasuul baanu u diray baa ilaahay lehi wa tacaala wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir kutusa amba aynu naqaano amba ilaahay haynoo sheego amba sidii dib haynoogu sheego waxaad ogaanaysaa quruun kastoo tagta iyo ummad walba inay ilaahay u dilisareen rasuuliisiga qolo waliba rasuul amba cirkeeda addunyada ha joogo amba dhinaceeda kale ha joogo amba xaggan ha joogo qolo walba ilaahay wuxuu u dilisareen rasuul buu u dilisareen allahu alla yaclamu waa ogsoon yahay allaahu alla yaclamu kaso waa ogsoon yahay maa taxmilu waxay sido maa taxmilu waxay qaado kullu unfa mid kasta oo dhadigi waxay sido ilaahay waa ogseeye hadday inansiso hadday inansiso hadduu koosin yahay hadduu qurux badan yahay hadduu saqi yahay hadduu saciid noqon doono hadduu cimrigiisu dheer yahay hadduu gaaban yahay hadduu saantaan yahay wax allo waxa islaantaasi calaysaa ku siso ilaahay waa ogseeye maa waa min alfaad alcumuum mawsuulkaasaynu iskaga wadayna maa taxmilu kullu unfa mid waliba waxay siso marka maada haddaad mastariyata dhigto allaahu alla yaclamu waa ogseeye maa taxmilu kullu unfa ay xamla kulli unfa mid kasta oo dadig uurkeeda baa ilaahay ogsoon wamaa kin waa la ogsoonyahay taqiidu ay dhimayso amba ay nisqaaminayso alarxaamu ilmagaleennadu waxyaabaha ay nisqaaminayaan oo hadday sagaalkii bilood ku dhalayso iyo haddaanay ku dhalaynba ilaahay waa ogsoonyihi subxaanau watacaala iyo ilmo dhammaystiran inay dhali doonto dhicif hadday haydki waa yaraa nisqaamin wamaa tiina waa ogsoonaya tastaadu ay kordhinayso oo ay siyaadin doonto hadday sagaalka bilood dhaafi doonto iyo hadday mataano laba iyo saddex iyo afarba ay dhaliso wa kullu shayin shay walibo cindahu allaagtiisa bimiqdaar kii ku qadara weeye bimiqdaar ay biqadar qadar buu ku sugan yahay oo wuu qorshaysan yahay oo wax maaragtay qadaran weeye wax waliba iskama socdaan culimmadu masaladan waxay kaga hadlaan waxa la yidhaahdo aqalu muddati alxamli iyo akharu muddati alxamli markay ka hadlayaan waxay ku ismaacsan yihin hortaa ilmo muddada ugu yeer ee ilmo nooli ku dhalan karo oo socon karaa masalan inay tahay lix bilood inay tahay aqalu muddati alxamli amaa muddada ugu dheeree hooyadu ay ilmacaloosha ku sidaah waa mukhtalaf waana mas'alo ijtihaadi ah ee iska macruufa oo culimmada qaarkood waxay qabaan inay sanad bay sigi kartaa qaar waxay leeyihiin laba qaarkood waxay yidhaahdeen afar sannadood bay jiri kartaa aqwaasay soo rarayaan waabad la yaabaysaa ama arkaysa rag baaba iyagoo ay kala dhashay bay yidhaahda rag badan baa la sheegay oo raggii culummada ahae la yaqaano yihiin ma og mid baaba dhashay bay sheegayeen markuu soo dhashay warka simbadirmadka hog qaarinka lahaa saxaasoo kale isagoo islaama dhashay bay yidhaahdaa iyagoo adu aqwaal fara badan bay sheegeen caalim lgayb huwa allahu caalim lgayb waxa maqan allaha ku cilmigoodha weeyaya washahaada muuqatadaba alkabiir allaha wow wiciye almutacaal waana ilaaha iska kor yeela addoommadiisa almutacaal waana ilmaaha ilaaha iska kor yeela moog marka wamaa taqiidu larxaam culammada qaarkood waxaabay sheegeen in haweenka qaarkood ay dhiciba karto intay iidka leeyihiin inay caadana helaan waa masalo fiqaya bal sawaaun waxaa isku mid ah sawaaun waxaa isku mid ah oo cilmiga ilaahay ku sugan baad odhanaysaa sawaaun waxaa isku mid ah minkum xaal uu idinka idinka mid yahay man mid asara qariyey alqawla hadalka qariyey iyo wa man mid jahara muufiyey bihi qowlkaa ilaahay agtiisa waa isku mid wey hadduu hadalka midna gaabsula midna qariyo ilaahay agtiisa farqi uma kale lehayn laa yakfaa calayhi shay wain tajhar bilqawli fainahu yaclamu sira wa akfa allah wuxuu leeyahay sawaaun waxa isku mid ah ay mid ku siman fii cilmih ayaad odhanaysaa minkum xaaluu ka mid yahay man mid asara qariyay alqawla hadalka iyo waman mid jahara muusiyadihi hadalka ilaahay cilmigiisa way ku siman yahay iyo waman midbaa ku siman alla agtiisa huwa isagu mustakfin isjaabiyey isqariyey bileyli habeennimo iyo wasaarib mid isnuufiyey oo dariiqa dheer qaaday shaaca qaaday halcad binnahaar asarab oo adariiqa ah hal saacad mid halkaa maray waddada ah iyo mid habeen madoow luqluqyada maray ilaahay agtiisa way ku simeeyey iyo waman baa ku siman huwa isagu mustakfin kii isqariyey ah qarinaya dheh bileyli habeenkii iyo wafaarid mid ismuujiyey binahaari maalin lahu wuxuu leeyahay kaasi lahu wuxuu leeyahay baalay subxaana wa tacaala qofkaasi mashhuur mankaasi mucaqibaat kuwa iskaga tuula mucaqibaatun kuwa iska daba yimaada kuwaasoo min bayni yaday xaggiisa hore ku sugan iyo kuwaasoo wa min kalfihi xaggiisa dambada yaxfaduuna jumladana ka sisa yaxfaduuna kuwaasoo ilaaliya hu qofkaasi min amri illaahi ay biamri illaahi ilaahay amarkiisa ku ilaaliya sidaa dheh min amri illaahi ay biamri illaahi ku ilaaliya ma arkaysaa amba min amri illaahi amarka ilaahay daraaddii ku ilaaliya amarka ilaahay baana ku ilaalinayaa subxaana wa tacaala markaa xarasun bileyli wa xarasun binnahaar waxay ka ilaalinayaan waxyaabaha dhibaatada u geysanaya ayay ka ilaalinayaan markaa malaa'igtaasaa xagga hore iyo xagga dambaba ka joogta acmaashiibay qorayaan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billayli wa malaa'ikatun binnahaar rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidii lahaa yaxfaduunahu kuwaasoo ku ilaalinayaan min amri illaahi ku xig amarka ilaahay ku ilaalinayaan ba biamri illaahi ku ilaalinayaan amba maasaasay ugu ilaalinayaan amarka alle subxaanahu watacaala waayahay tafsiir kale ayaa jira oo ninka ibnjariir layidhaahdo loo tiiriyey kitaabkiisa isbadilkaagin laakiin naqli ahaan waxaan ku arkay in laga soo raray ibnu jariir isagoo leh lahu wuxuu leeyahay qofkani waa kuwa madaxda ah mucasiba kuwo iska daba yimaada oo min bayni yadayhi xaggiisa hore ku suganaya oo min alf wa min khalfi xaggiisa dambe yaxfaduunahu kuwaasoo ka ilaalinaya min amri illaah waa nimankan boligaaryada samaysiy waa mawaasib almuluk ina allaha alle laa yugayiru ma dooriyo maa nimco ilaahay kama bedelo biqowm qolo wakhti sugnaa ina allaha alle laa yugayiru ma dooriyo maa barwaaqo iyo caafimaad biqowmin qolo ku sugnaa ay qolo haysatay ilaahay kama qaado xataa yugayiruu ilaa iyagu ay dooriyaan maa kii ilaa ay bedelaan waa daacadii iyo wanaaggii bianfusihim ku sugnaayay macaasi ku bedelaan badinaysa xataa yugayiruu ilaa ay ka bedelaan maa kii bianfusihim ku sugnaa hadday iyagu dooriyaan dee ilaahay subxaanahu watacaala nicmada uu siiyeyna alla wuu ka qaaday waidaa araada allaahu alle markuu la doono biqowm kolo ilaahay markuu la doono suuca cadaab iyo xumaan falaa maradda celini asaade falaa maradda ay falaa radda celini lahu rumaantaa uma sugnaanin weeye ilaahay la doonu ma og way dhacaysaa weeye wamaa lahum ayagana uma ahaanin min duunihi ay min duuni illaahi alla sokadin min waalin mid arrintooda ilaaliya oo xafidaa uma sugnaanin celinda dee lahu cadaabka aw alla la doona weeye kuwa u celi celinoo ma ahaanin weeye wamaa lahu mana sugnaanin min duuni illaahi alla sakadii min aar min duunihi alla sakadii subxaana wa min waalin mid arrintooda maamula huwa alla alladii weeye yuriikum idintusa albarqa hillaaca ilaaha idintusa weeye oo min anuuri laamic ilaaha idintusa weeye maaragtay khawfa xaala kownikum khaa'ifiin xaalaatiinku baqa wa damaca xaala kownikum daamiciin xaalaatiinkui rabseeya oo qofkii socotada ahaa een hay haysan uu ka baqaa ee safarka ahaa hadduu uu yahayna se wuxuu filayaa in raxmadan iyo barakadan ilaahayba uu helo wayunshi'u wuxuu curiyaa alle asaxaaba daruuro ayaa ilaahay curiyaa wayunshi'u wuxuu curiyaa amba abuura asaxaaba daruuro asiqaala culculus oo biyo ay ka buuxaan wayusabbixu wuu tasbiixsadaa alracdu malagga darabka wadaana onkadkana wuu tasbiixsadaa bixamdihi xaaluu yahay kii ku lamaan ilaahay ammaantiisa oo subxaana allaahi wa bixamdihi buu wadaa amba wayusabbixu wuu tasbiixsadaa alracdu onkodkuba bixamdih xaaluu ku sugan yahay oo ku lamaan yahay amba uu ku laran yahay ilaahay ammaantiisa oo tasbiix iyo xamdi ayuu labadaba israaciyaa weeye waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way tasbiixsataa wa tusabbixu way tasbiixsataa almalaa'ika min xiifatihi ilaahay ka baqashadiisa daraaddii daraaddeed ayay la tasbiixsa waalmalaa'ika malaa'igtuna way tasbiixsataa min xiifatihi ilaahay ka baqashadiisa dartii ayaanay u tasdiiqsataa weeye wayursulu alla wuxuu diraa assawaaciqa danabo waa danab assawaaciq danabo ayaa ilaahay diraa fa yusiibu wuxuu halay ku dhuftaa bihaa danabkaasi man yashaa kuu doono ayaa ilaahay ku dhuftaa markuu dhaco subxaana man yusabbixu bacdu tansad racdu bixamdi wlmalaa'ikatu min shaytatihi wahuwa calaa kuli shayin qadiir ibnu cabaas baa laga horeeyaa inuu leeyahay qof inta haaqiya fayursil istawraaci qabuu diraa fayusiibu wuxuu ku dhuftaa bihaa man yashaa wa hum dadku yujaadiluun waxay ku murmaan fillaahi bay ku doodaan wa huwa alle shadiid lmixaal xeeladiisu allahay adag tahay weeye wahuwa alle shadiid lmixaal xeeladiisu allahay adag tahay weeye shadiid alakdi shadiid alquwa oo yidhah laakiin waa mixaal lahu lxiila ayaa allah leeyahy subxaana wa tacaala markaa racdu danabka laftiisana wuu noqonayaa wuxuu kaluu noqonayaa hadal ay daruuru hadleenna waa la yidhaahdaa tillaacuna waa qosol ay qosleen waad garanaysaa rasuulka markay nimankii yuhuud weydiiyeen ma arkaysaaye danabkani wuxuu yahay waana si rasuulku u sheegay inuu yahay malab allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala lahu lilaahi alla wuxuu leeyahay dacwat alxaq xaq dacwadiibu alla leeyahay subxaana watacaala waa dacwad xaqa ayaa ilaahay leeyahy subxaan cibaado xaqa buu rabbi leeyahy atawxiid laa ilaaha ila allah waa culimadu iaa laa ilaaha ila allah cibaado xaqa buu rabbi leeyahy waaladiina kuwa baleeg yadcuuna ay caabudayaan kuwa mushrikiinta ahi yadcuuna hum sidaa dhe wowga iyagii ka taaga mushrikiintu yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duun waladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duunihi min duuni illaahi alla sokadii لا yastajiibuuna lahum ayaga kuma ajiibaan bishay shaynaba waxba ma siiyaan laa yastajiibuuna uguma jawaabaan lahum ayaga bishay shayna uguma ajiibaan oo marka waa masal iyo tusaale ma ogtahay ilaa istijaabatan ajiibid mooyaane ajiibiddaasoo ka baasidika ka istijaabati baasidi kafkay taqdiirkaa dheer bay yeelanaysaaye waynu ururinaynaaye waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duunihi min duuni illaahi alla sokadi la yastajiibuuna ood uma jawaabaan lahum ayaga bishay shayna uguma jawaabaan ilaa kabaasidi kafayhi sida mid ilaa kabaasidi kafayhi sida mid labadiisa shacab sidiyadoo kale ay u jawaabaan mooyaane uu jawaabta u helo mooyaane ilaa kabaasidi kafayhi sida mid labadiisa shacab fidiyey oo kale ajiibidiisa mooyaane ila almaa'i biyo u fidiyeen labadiisa shacab biyo liyabluqa si ay u gaadhaan biyahaasi liyabluqa si ay u gaadhaan biyahaasi faahu afkiisa si ay u gaadhaan wamaa huwa maay ahaanin biyahaasi bibaaliqi kuwii gaari doona bibaaliqi kuwii gaari doona kanaftiisa may ahaanin wamaa ducaa'u lkaafiriin kuwa kaafiriinta ah cibaadadoodu may ahaanin iyo baryadoodu ilaa fii dalaalin ilaa fii dalaalin min sanaam mid ku sugan mooyaane macnaha qofkan daryin ee ilaahay qayrkii idaan ahayn wuxuu la mid yahay qof biyo daryey yadcu lmaa bilisaanihi wa yusiiru ilayhi falaa yaatiihi abada ceelow diyateen haddaad tidhaahdo ceel dheer oo uba isku saajowalwaal markaasaa tidhi ceelow diyakeen ceelow diyakeen oo xabaal wahay wadiisiy macnaha hada alkalaam waxa weeye an yabsud yadahu ila almaa'i imaa qaabidan wa imaa mutanaawilan lahu min bacdi kama anahu laa yantasixu bilmaa'i aladii lam yasil ila fihi aladii facalahu macan ilkursi fakadalika ahlu mushrikuuna aladiina yacbuduuna maca allahi ilahan aakhara laa yantaficuuna bihi abada fi dunya walaa fi laakhira wama dacaal marka ilaahay qaybkii iska ilaali waxaana keri karin qaabkasa alowdiyaka alowdiyaka ilabku haraad iyagoo gowracan ay seexanayaan mid walilaah ilaahay baa waxa u sujuud walilaahi alla uun yasjudu waxa u sujuuda man baa u sujuuda fi samaawaati ku sugan iyo walaadba arlada kuwa ku sugan baa u sujuuda ruuxa xaala kownihim baaiciin xaal ayin kuwa laabeecsan iyo wa karha wa xaala kownihi krasiin oo waa kuwa munaafiqiintu karahadeedu sujuudayaan ilaahay muminiinta iyo malaa'igta iyo kuwa baaciisina waxay ugu sujuudayaan iyagoo adeecsan culimmada qaarkood waxay leeyihiin sujuudu sharci iyo luqawiba way noqotaa ee sujuudda waxaa loo jeedaa un awaamirta ilaahay kuu u hoggaansan yihiin wa dilaaluhum hadarkooduna way sujuudsan yihiin wayasidu waxaa u sujuuda dilaaluhum hadarkooda ayaa u sujuuda alleh bilguduwi gelinooda hore iyo walaa walaasaali galabihi intaba way u sujuuda kul waxaad tidhaahdaa nebiyow man kuma ayaa rabbu samaawaati saadka rabbigooda ayo waalard allaba yaa iskale war kumaane kul waxaad tidhahdaa allah allah yaa iskale kul waxaad tidhaahdaa fastakhadtum ma waxaad yeelateen min duunihi ay min duuni illaahi la sokadi awliyaa'a ma kuwa la ayaad yeelateen kuwaasoo laa yamlikuuna aanu mulkiyaynin lianfusihim lafahoodana nafca nafcaanu inay soo jiidaanaya walaa dara cid inay ka difaacaan toona war ma kuwaasaba la qaybkii caabudaysa qul waxaad tidhahdaa nebiga hal yastawi masmayhi alacmaaka indhahala iyo walbasiiru ka waxarka am hal tastawi masmayhi adulumaati nabawada iyo wanuuru iskiin antacaru bal eh fajacaluma waxay u yeeleen lilaahi alleh shurakaa'a maqaar waxla leh ayay alle u yeeleen shurakadaasoo ka siseen khalaquu abuuray ka khalqihi alle makhluuqiisa oo kale oo fatasaabaha ma waxaa isaga ekaaday alkhalqu ma khalqigiibaa iska shabahay calayhim ay oo khalqiga wixii ilaahay abuuray iyo wixii ayliyada abuuray bakalkarimiya iyo ku ficil fatasaabaha calayhim alqa waxaan u haysan qul waxaad tidhahdaa allaahu khaaliqu kulli shay shay walba abuurihiisa wey wahuwa alla alwaaxida ilaaha kelida a weeye alqahaar ilaaha waxii sameeyey waxana waa addoon ma ogtaan cid waliba iyagoo addoona ayay rabbi u iman dooneen anzala wuxuu dejiyaa al min asamaa samada xaggeeda wuxuu ka soo dejiyaa maa'a biyo ayaa rabbi ka keena fasaalad waxaa rogmaday fasaalad rogmaday oo biyo rogay awdiyatun biqadarihaa taaskeeda sejba taaskiibu hubnadaasoomaad noqot waa halkan sejba taaskiibu hubnaday biqadarihaa qadarkeeda ayaa hogmatay faxtamala wuxuu qaaday asfaylu daadkii zabala xumbo ayuu qaaday raadiyaa kor martay raadiyaa kor martay oo biyaadil ordisa ayuu qaaday waa quluubtii bay yidhahdeen mufasiriin wax ilaa ilaahay soo dejinaya markaas waa quluub qalbi waliba inuu buxaqa ka qaada in kale sirkiguu ka qaadanaya in kale tijaafada iyo nifaaqu ka qaadanaya wa mimaa kiina waxaa ka mid ah waa kabar muqadam ahe ansana ah, wuxuu dejiyey min asamaa'i maaca fakaanat waxaa qulqusay awdiyatin biqadarihaa bay qulqusay waxtamala wuxuu qaaday assaa'ilu daartii zabada xumba ayuu qaaday daarxor raadiyaa kor noqotay oo kor martay wa mimaa kii waxaa ka mid ah yuuqiduuna ay sidaan calayhi korkiisa ay ku sabayaan fi nnaari ibtiqaa'a xilya caala kownihi mubtadiin calayhi kii doonaya xilya wax laysku qurxiyo oo waxaan sunaanku garaacayo ama dahawlihii aw amase mubtadiina calayhi kii doonaya mataac alaab zabadun oo kaa mubtadiya muahar zabadun kaana xumbo ayaa ka mida sabadkaasoo mislihi kii hora oo kale la mid ah jirka masalatumasna waxbaa ka kaca kadalika sidaasun baa yadribu allaahu alla u caddeeya alxaqa xaqa ilaahay u caddeeya iyo xumbadu waa fayadhabu wuu tagaa shifaa'a isagoo kar ah samada dherigu markuu karo muxuu tuuraa xun buu tuuraya jisiga hareeraheeda ku qallaso halkaa ku dhacdo waa xumbada baadilkiina fayadhabu wuu tagaa shifaa'a isagoo kar ah ayuu tagaa wa amaase maa midka yanfacu waxafaaya annaasa dadkuna fayamkus waa uu nagaadaa fi lardi buu ku nagaaday kadalika sidaasa yadribu allaahu alla u cadeeyaa alamhaal tusaalayaasha liladiina kuwa waxa u sugnaaday istajiibu adeecay ee u hoggaansamay lirabbihim rabbigood liladiina kuwi waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibay ee adeecay lirabbihim rabbigood adeecay alxusnaa kii wanaagga banayd waa tanna alkisaau min jiis alcamal waaladiina kuwii lamsada ka dhiga waaladiina kuwa lam yastajiibuu aan adeecin lahum ilaahi alle low anna lahum ayaga hadduu u sugnaan lahaa maa fil ardi arlada ka ku sugan jamiica dhammaantiiba waxaa rabaya la low ana lahum ayaga hadduu sugnaan maa fi lardi jamiica wa milahu kaamid lamidina macahu hadduu uhelin lahaa laftadow way isku furan lahaayeen bihisaa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin u sugnaaday suu'u lxisaab xisaabteeda xun baa u sugnaatay wamaawaahum howgooduna jahannam weeye wabi'sa almihaad gogal la gogladana iyada ayaa ugu xun baa allaa leeyihi subxaanahu wa tacaala subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaaha ilaa anta